والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waxaanu soo haynay siiraة الmuصطفى muxamadi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh oo aanu ka soo hadlaynay mowduucii markaa la xiriiray alhijra hijrat almustafa wa saxbihi اlkiraam markii ay ka soo hijroodeen maka almukarama oo laf soo aaday xagga ilmadiina munawara shalay waxaanu ka soo hadalnay dhibaatooyinka nebiga sala allahu aleyh wasalam soo waajahay isaga abu bakar intii ay socdaalka ay ahaayeen ay wadada markaa ay ay ay sii hayeen oo ay sii socdeen dhibaatooyinka soo waajahday baanu ka soo hadalnay in nebiga sala allahu aleyh wasalam isaga oo safarkiisa ahaa bitakhdiid mubram kadib markii uu idan uu ka helay ogolaansho min cindi illaahi jala wacala waxaa kaloo aanu soo ogaanay qisadii ummi macbad maxaa saxiixa waxaa saxiixa tan abi macbad baa saxiixa ama ta ummi macbad war baa la geliyey waxaan kaloo ka soo hadalnay suraaqa bin malik iyo eh, heshiiskii dhex maray isaga iyo nebiga sala allahu alayh wasalam amaba dardaarankii eh, bilaxra inaan sidaa u dhignaa wanaagsan in la yidhaahdo dardaarankii nebiga sal lla alay slam ula dardaarmi ahaa nihow iqari waxaa maanta aan ku bilaabanaynaa inta aynaan gelin almadiina munawara waxaa la soo gaaray hadda eh, duleedkii almadiina munawara baa la marayaa albaabkii madiinaa lagu dhow yahay wax alla wixii waddo ee la mari lahaana waa la soo maray walilaahi alxamd ay waddo oo markaa geyn karta ee ku shubi karta waddada weyn almadiina munawara intu waa la soo qaaday waxaan marka dulmar u keenay sheekha eh, jazahu allahu khayran sifo ay la soo xigto oo saxiix ah oo tilmaamaysa meelihii kala duwanaa ay mareen iyo luuqluuqyadii ay ka baxeen iyo waddooyinkii ay saa isuga dhex gooshayeen intoo dul mara ayaa marka aanu ka hadlaynaa biidn illahi subxaana wa tacaala run ahaantii haddii intaan eh, hore usii soconno aan ka tagna xitaa wax weyn oo nagala maqan tahay ma laha maxaa yaele waddadii lasoo mari lahaa waa in lanoo soo caddeeyey laakiin aan ogaano ninka kan khiriidka ee cabdullaahi rayqiid ama cabdullahi bn erqad oo nebiga sala allahu aleyh wasalam uu yidhi waxbaan ku siinaynaa nin waddadana tusi sida uu wadayqaan u ahaa iyo hawsha sida u gutay baan tilmaamaynaa watadkuru riwaayat صaxiixaة أnahu saara aakhira الnahaari muslima lلnabiyi slى اllahu عalيه waslm amaba mustaslima lلnabiyi slى اllahu عalيه waslm bacda an kana jahida عalayhi awalahu bacda an kana musalima miyaa idin qoran maxaa idin qoran maslamata miyaa idin qoran watadkuru riwaayaة صaxiixa anahu saara aakhira الnahaari musalima lلnabiyi salى اllahu عalيه wasalam riwaayad saxiixa waxay muujinaysaa in ninkan suraaqa bin malik uu aakhira الnahaar maalinka intuusan gabalka aanu dhicin nin nebiga salى اllahu عalيه wasalam heshiis la ah buu noqday bacda an kana jaahida calayhi awalah maalinka bilowgiisana subaxiina wuxuu nin la jihaadaya oo halgan kula jira ee raadinaya nebiga sala allahu calayh wasalam nolol ama geeri labadaba mid inuu ku keeno aakhirka marka la gaaray maalintii intii aan gabalka aanu dhicinna waa ka nebiga sala allah alay wasalam usaalim lah arrinkaana waa allah subxaanah wa tacaala fadligiisa wey wa ana rasuula sala allahu alayh wasalam huwa aladii dacaa calayhi fasaracahu lfaras rasuulka sala allah alay wasalam ayaa habaaray farasku saasuu marka u legday waatuu shalayna yidhi mar kasta oo aan qoryaha la soo baxo iyo aan la soo baxo gamuunadeedii oo aan is bal ku qayb dalab gamuunkan uu ituso laa uu ituso anna aanan u joojinayn oo aan markaa isdhagooleysiinay hore usii socday wuxuu yidhi waxaan arkaa xaggaa iyo nebiga sal alla alay slm markaan sii aada faraska ila kufo ila turanturooda jihadii aan rababa ilama dhaqaaqayo marka nebiga sal alla alay slm baaba habaar markaa inta ku waday oo mucjiza socotay awood ka weyn baa meesha markaa socotay saa darteed buu la dhaqaaqi waayey wqad اxtaaطa الاثنان في الكلام mع الناس الذina yuqaabiluuna yuqaabiluuna في الطريق nebiga slى الlaهu عalيه wasalam iyo abu bakrba aad bay isu ilaalinayeen haddii dad waddada uu kaga soo horbaxo ay yani ay la kulmaan hadal kasta kuma hadlayn way is ilaalinayeen faإida suئila abu bakrin can rasuuli الlahi sal اه عlيه وsلم haddii abu bakr la weydiyo la yihahdo war ninkan kula socda waa ninkee ila abu bakr aad buu caan u ahaa nin tijaara mashhuurkah buu ahaa marka la weydiye wuxuu lahaa dadka ugu jawaabayay qaala hada الrajul yahdini الsabiil ninkan waddadu igu itusinaya fayaxsib اlxaasib qofka marka warkaa loo sheegay wuxuu moodayaa annahu inamaa yacni طariiq inuu waddada un ka hadlayo oo uu waddada un hagayo wa inamaa yacni sabiil اlkhayr abu bakrna wuxuu ula jeedaa waddada khayrka ah idan wuxuu isticmaalaya hadal si markaa u seelan oo babcan oo markiiba aan lagu baraarugi karin macaariid ah marka waxay ka mid tahay hadalka la ogol yahay haddaadan rabin inaad runta aad sheegtid waxaana inaad diidid ay adag tahay hadal si marka u babcan baad samayn karta aad adeegsan kartaa taanu diintu marka way ogolaatay marka abubakr marka la weydiyo lr war man hada rajul meeshuu ka dhihi lahaa waa moxamed iyo kadibna arrinkooda uu fashilmi lahaa buu wuxuu leeyahy ina hada rajul yahdiini sabiil dadkuna marka waxay u fahmayaan markiiba sida shaqada cabdullaahi ibnu araqid uu gudanayo oo kale wada tusa inuu yahay laakiin isaga wuxuu ka wadaa sabiila alkhayri waddadii jannada lagu gaari lahaa buu itusinaya waqad saxa أن الدليل akhada bihim طariiqa السواحل waxaa saxiix noqday ninkii hagayey ee gaidka ahaa inuu markaa la maray waddada xeebta inuu la maray xeebahaas ayuu la maray wafasala ibnu isxaaqin wasfa طariiqi aladii salakuuh ibnu isxaaqna wuxuu aad iyo aad u qaadaa dhigay tilmaanta uu ka bixiyey waddadii markaa ninka uu maray nebiga sal اlla alay slm abubakr wuxuu yidhi falamaa kharaja bihimaa daliiluhumaa cabdullaahi bnu arqid markuu la baxay salaka bihimaa asfala maka wuxuu la maray maka meesheeda hoose uma madaa bihimaa cala asaaxil markaasuu wuxuu kula dhacay xaggaa iyo xeebta xataa caarada adariiqa asfala min cusfaan ilaa uu kaga yimid waddo oo ka hooseysa meesha cusfaan la leeyahay ثuma salaka bihima calى asfali amaj haddana wuxuu la maray meesha amaj meesheeda hoose ثuma اstajaaza bihima min makanihi dalik meeshaasuu haddana la gudbay fasalaka bihim اlkharaar meesha leh ayuu haddana la maray ثuma salaka haniyة اlmura haddana wuxuu la maray meel lagu magaca haniyة اlmura ثuma salaka bihima liqfan meel lagu magacaabo ayuu la maray haddana ثuma ajaaza bihima madlajata liqf haddana wuxuu la gudbay meesha liqfa lagu magacaabo ثuma اstabطana bihima madlajata muxaaj meesha muxaaj la leeyahay waadigeeda ayuu la dhex maray ثuma salaka bihima marjixa muxaaj meesha le ayuu la maray ثuma tabaطana bihima marjaxa min dawi اlqadwayni alqadwayni ثuma min di kashr haddana wuxuu la socda wuxuu la maray meelaha oo hadda tilmaamay ثuma akhada bihima calى اljadaajid meesha lagu magacaabo ayuu haddana la maray ثuma calى اlأjrad buu la maray ثuma salaka bihima da slm min baطni acdaa'i madlajata tichin tichen haddana wuxuu la maray waddada ay degan yihiin qolyaha tichen ثuma calى اlcabaabiid ayuu la maray ثuma ajaaza bihim اlfaaja intaa aanu tirinay oo aan leenahay maثala amajta aan la tilmaamayno kow waddada aan tilmaamayno asfal maka kow cusfaan labo amaj saddex alkharaar haniyat almura liqfa meesha ay ku magacaabaan muxaaj iyadana meesha lagu magacaabo dilqadwayn aljadaajid intaba waa tichin cabaabiid eh, faaja waa waddooyin kala duwan oo hadda runtii magacyadaaba ayaan lahayn oo waxyaaba kale ay dowladdu isaga baxsatay laakiin waxay ahaayeen wadooyin la maro ninkan marka sida ay muujinayaan nimanka geographically u hadla ee mawduucana aad iyo aad u tilmaama ninka wuxuu ahaa nin aad u yaqaan run ahaantii wadda wadda u yaqaan oo runtii eh, si sahlan aanan markaa ku ambanayn buu ahaa qaala ibnu hishaam marka wuxuu yidhi ثuma habطa bihim اlcarj waqad abda calayhima bacdu ظuhrihim iyagoo markaa wax yar soo raagay oo ka yara raagay duhurkoodii ayuu wuxuu kala soo daadegay meesha carji lagu magacaabo faxamala rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rajulu min aslam aws ibni xujr nebiga sal اlla alay slam marka waxaa ratigiisa ku xambaaray calaa jamalin lahu waxaa ratigiisa ku xambaaray nin lagu magacaabo aws ibni xujr yuqaalu lahu ibnu raddaa ninkaa magacaasaa la dhihi jiray nin markaa aslam ows ibnu xajar ka soo jeeda nin reerka ka soo jeeda oo magaciisa lagu magaca ibnu raddaa ayaa ratigiisa ku qaado ila almadiinati marka gaarsiiyey intaa markuu soo dhaafiyey oo markan la taagan yahay waddadii ama odolaadkii laga geli lahaa almadiina munawara ayaa waxaa ka soo horbaxay nin lagu magacaabay ibnu raddaa oo u dhashay qolada lagu magacaaba aslam aws ibnu xujar markaasuu wuxuu saaray ratigii uu watay markaasuu almadina munawra geeyey wa bacaa macahu ghulaama yuqaalu lahu mascuud ibn hunayda markaasu wuxuu la diray wiil yar oo magiciisa lagu magacaabo sulaam mascuud ibn hunayda ثuma kharaja bihima daliiluhuma min alcarj ninkii marka waday haddana carjuu la dhaafay fasalaka bihima ثaniyaة اlcaa'ir can yamiini rakuubata xatى habطa bihima baطna الrayim haddana wuxuu la maray meesha haniyat alcaamir lagu magacaabo iyagoo rakuuba midigta ka maraya ilaa haddana duleedka ama bartanka riim laga soo gaaray ثuma qadama bihima qubaa meeshaan u socna waa tan aakhirka wuxuu la soo galay qubo oo calىa bani camr bni cawf waxaana degan reer bani camr bni cawf baa degan goormay quba yimaadeen lithnatay casharata layla khalad min shahr rabiic اlأwl bisha rabiic اlأwl markuu labayo toban ay ahayd yowma اlاثnain maalin isniina xiina اshtada الضaxaa markii barqinku aad u kululaaday wakaadat الshamsu yani markii wakaadat الshamsu tactadil qoraxduna ay markaa ay u dhowdahay in ay bartanka istaagto markaasaa nebiga salى الlahu عalيه wasalam iyo abu bakr iyo ninkii la socdaba almadina almunawara amaba quba lugaha marka ay soo dhigeen meeshan wey marka hadda laga bilaabo inuu nebiga sal alla alay waslam madiinuu joogaa waxaan marka u gudagelaynaa biidn اllahi subxaanaه wa tacaala madiina iyo wuxuu kala kulmay nebiga salى اllahu عalيه waslm wa kana اlmuslimuuna fi اlmadina qad samicuu bikhuruujihi min maka muslimiinta almadiina munawara degan oo run ahaantii horay ugu tabaabushaystay inay nebiga sal اlه alay slam ay soo dhoweeyaan waxay maqleen nebiga salى اllahu عalيه waslm inuu maka ka soo baxay waddadan uu ku soo jiro fakanuu yaqduuna kula ghadaatin ilى ظaahiri اlmadinati yantadiruuna aroor walbaba waxay u soo baxaan madiina duleedkeeda sare yimaadaan iyagoo meesha nebiga sala اllah alay slam ku dhowray oo sugaya xataa ida اshtada alxaru calayhim caaduu ilaa buyuutihim markii kuleylka uu ka bato qoraxduna ay gubto ayay guryahooda ku laabanayeen haddana xatى إida kana اليوم اladي qadima fiihi اntadaruu xatى lam yabqa dilun ystadiluuna bihi facaaduu ilaa laga gaara maalinkii ugu dambeeyo nebiga sal اه alيه waslam uu yimid waxay sugaan oo sugaan markii hooska dhan iyo harkii uu baaba'ay oo ay is yidhahdeen meela istaagtaanba malaha idinka iyo qoraxda ayaa marka isku isku muuqda ayay meeshii ka dhaqaaqeen oo meesheeda guryahoodii ku laabteen waqadima الrasuulu salى الlahu عalيه wasalam waqad dakhaluu buyuutahum nebiga salى الlahu عalيه wasalamna wuxuu yimid iyagoo guryahoodii ku laabtay yani maalin walba way soo baxaan way laabtaan way soo baxaan way laabtaan maalintii ugu dambaysay markii kuleylka uu ka batay bay guryahoodii galeen guryahoodii markay galeen buu nebiga sal lla ly slm lugaha soo dhiga marka fabasara bihi yahuudiyun fanaadaahum ilan dadkuna guryahooda galaan waa waqti duhur ah oo waqti qayloosho lagu jiro kuleybku aaduu marka u daran yahay mayay soo bixi karin nin yahuudiya ayaa arkay nebiga sala allahu aleyh wasalam markuu arkay buu u qaylo dhaamiye dadkii wuxuu yidhi war soo baxa maxamedkaa sugayseen wuu yimid fa kharajuu faistaqbaluuh dhammaantood intay soo baxeen bay nebiga sala allah alay slam soo dhoweeyeen wa kaanat farxatuhum bihi ghaamiratan farxadda nebiga sal alla alay slam ay ku farxeenna farxad aad iyo aad u sarraysay ahayd oo qofka bimacnaha khamriba ku samaysa isaga dhan daboolaysa faqad xamaluu aslixatahum wataqadamuu naxwa daahiri اlxarati faاstaqbaluuh hubki wax alla waxay hub ay haysteenna horey usoo qaateen waxay soo aadeen meesha daahir alxara kadibna nebiga sal alla alay slam meeshaasay marka ku qaabileen bimacnaa waxay is leeyihin haddii dhaqdhaqaaq yar uu muuqdo ah in markaa laysku dayo in nebiga sala allahu alayh wasalam dhib marka lagu gaarsiiyo waxay rabaan inay markiiba u banbaxaan oo ay meesha marka ku istaajiyaan saaway waxaa keenay in ay marka iyagoo hubaysan ay soo baxaan waa dadkii ballanta galay bayc alcaqaba alأula wa bayc alcaqaba aلthaniya ee yidhi addama oo ballantuna ay ahayd addama biddam waa walhadma bilhadm ay ahayd yacni in aan la isfaaruqin oo laisgarab taagnaado ballantaa bay soo qaadeen waqad nazla rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm fi quba'a fi bani camr bni cawf nebiga sal اlla alay slm quba ayuu kusoo degay dadka xajka aaday way soo arkeen masjidka quba yacni meesha masjid baa maanta ka dhisan oo qofkii laba ragca ku tukadayay fadli gaara markaa loo sheegay sida xadiidka markaa kusoo arootay nebiga quba ayuu kusoo degay qubana marka waa reer bani camr bn cawf qabiilkaa reer bani camr bn cawf ayay deegaan u ahayd iyagaa marka lagu yiqiin arbaca casharata laylatan nebiga sal alla alay slam meesha wuxuu deganaa afar iyo toban habeen buu deganaa wa asasa masjida quba masjidkan hadda aad taqaanaan oo quba lagu magacaabo oo maalin kastoo sabtiga nebiga sal alla alay slm intuu gurigiisa ka soo weysaysa tegi jiray qofkii laba raca ku tukadana fadli weyn loo sheegay masjidkaasaa meesha lagu aasaasay waana awalu masjidin usisa cala taqwa biidni illahi subxaana wa tacaala walama cazama rasuulu llahi sala alla alay slam an yadkhula almadiina nebiga markuu goostay markuu inuu madiina aado uu galo arsala ilaa zucamaa'i bani najaar reer bani najaar kuwooda madaxda ah ayuu nebiga sala allahu alayh wasalam u cidiray fajaa'uu mutaqalidiina suyuufahum iyagoo seefafkooda seefahooda wata ayay marka meesha yimaadeen dabcan reer bani najaar iyo nabiga sal lla lay sl waxa ka dhexeya waa taqaana abtiyaashii wuu u cidiray warkii baa la gaarsiiyey kadibna iyagoo seefahooda markaa wata oo ay saa uga lalaanayaan ayay meesha marka soo istaageen waqad sajalat riwaayat ana cadad aladiina istaqbaluuhu hamsu mia min alansaar riwaayaad riwaayaadka xadiidka ka mida ah ee la wariyey ayaa waxay iyadu qortay cadadka nebiga sala allahu caleyh wasalam maalinkaas soo dhoweeyey inay gaarsiisnaayeen ama cadadka uu gaarsiisnaa shan boqol oo ansaar inay ahaayeen fa axaatuu birasuuli wa abi bakrin wahumaa raakibaan markaase waxay saa ay u hareereeyeen ugu dul xoonteen nebiga sala allahu aleyh wasalam abu bakr iyagoo markaa daabadoodii dul saaran wamada almawkibu daakhila almadiina mawkibkii baradkaa wada socda ayaa waxay galeen almadina almunawara ayay galeen wa qiila fi lmadinati qiila fi lmadinati madiina dhexdeeda maalinkaa waxaa laga yidhi kelmad macruuf oo ahayd jaءa nabiy اllah jaءa nabiy llah nebiga alle ayaa yimid nebiga alle ayaa yimid waxayna ahayd ooraah markaa carabka aad iyo aad ugu dureysatay farxad la isdhaafsanaya bay ahayd sida markay ciid ay soo gashay ciid mabruuq iyo ciid mubaarakta aan ku hayno ayaa jaءa nabiy llah kelmad waxay ahayd marka halkadhuga ah oo dadku marka ay soo celceliyaan waqad sacada sacada الrijaalu والnisaءu fawqa اlbuyuut raggii iyo dumarka raggii iyo dumarka waxay dul fuuleen oo ay dul fadhiisteen guryaha dushooda watafaraqa alghilmaanu fi اطurqi wanaaduun ciyaalkii yaraana waxay isku firdhiyeen waddada ayay markaa ay camireen iyagoo leh ya muxammadu ya rasuula allah ya muxammadu ya rasuula allah oo nebiga sal alla alay slm magaciisa rasuul alla inuu yahna sheegaya qaala الصaxaabiyu albara ibnu caazib wa huwa shaahidu ciyaan bara ibnu caazib waa nin saxaabiya goob joog ahaa maalinkaa waxa dhacayay iyo dhacdadaa u joogay wuxuu yidhi maa ra'aytu ahla almadinati farixuu bishayin faraxahum birasuuli illahi sal lla alay slam maanan arkin buu yidhaha almadiina dadka madiina degan oo saa u yacni ma aanan arkin iyagoo u farxay farxaddii maalinkaa ay nebiga sal lla ly slm ku farxeen farxad la mida oo u dhigantay madiina ma soo marin buu yidhi ama tilka الriwaayaat alati tufiidu istiqbaalahu binashiid طalca albadru calayna min haniyaati اlwadaac ama riwaayaadka tilmaamaya nebiga sal lla ly slm markii la soo dhoweynayey waxaa lagu soo dhoweeyey geeraar ah طalca albadru calayna min haniyaati اlwadaaci wajaba shukru calayna ma daca lilahi daac falam tarid biha riwaayaة صaxiixa riwaayad صaxiixa oo ku soo aroorta lama hayo idan nashiidkan meel kasta ku duuban kolley wuu iska codmac yahay waa la iska dhegaysanayaa laakiin wax saxiixa maaha oo wax markaa haabita can rasuuli اllahi sala اllahu alay slm amaba haabit ah waqtiga inuu dhacay lama hayo maxaa yeele riwaayaadka raggii goobjoogga ah waa kan ay soo xiganayaan marka mushkilad ma laha xitaa haddii gadaal inta laga sameeyo la leeyahay nebiga sala اllahu alيyh wasalam calى lisaani haؤulaaءi الnaas waxa maankooda markaa dhex marayay ama maankooda waxaa ka dhex guuxayay hadal ah طalaca albadru calayna xidigii baa noo soo baxay min haniyaati اlwadaaci wajaba الshukru calayna waxaa nagu waajibay inaan ilahay u mahad celino ma dacaa lilahi daac intiiba qof daaciya ilahi subxaana wa tacaala ugu yeerayo waa wax qurux badan wey laakiin waxaa khalad ah in marka la rabo in heesaha daliil loo raadiyo la yidhahdo nebiga sala اllah alيه wasalam waqtigiisii baaba hees dhacday soo maha طalaca albadru calayna nebiga sal ly slm inta lagu soo dhoweeyha nebiga sal ly slm uu ka aamusay hadday khalad ahaan lahayd wuu sixi lahaa mar hadduu markaa ka aamusay in yaroo waxaan macno lahayn muusiigi iyo durbaan yar haddii lagu dardarana nebiga sal ly slm baa ogolaada marka heesu way bannaan yihiin marka horta markaa wax dhigsaysa waxaa ku dul dhistaa wax sugan wax markay jiraan wax jira markay yihiin oo calaqal hal daliil laba daliil ay wataan waxaaba la dhihi lahaa qofka kan wuu dadaalay oo adilo kaleo meelaha ka keenay waxbuu xaartay waxbuu gogoobay waxbuu keenay markaasuu wax dhisay laakiin markiiba shay isagaba dacufa aalib walmadluubi taagan oo asalba aanan haysan a wax ku dul dhisid taa waxay muujinaysaa fiqi xumo marka hees marka deliil iyada loo mahayo nusuusta ku soo aroortay qofka in qalbigiisa fisqi uu ku beermo nusuusta ku soo aroortay in qofka ma aragtay uu ilaahay subxaana wa tacaala ka fogaado nusuusta tilmaamaysa lahw alxadiidi ciiddaasay ka badan tahay wa aqbala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yasiir xataa nazla jaaniba daari abi ayuubin alansaariy nabiga sal alla alay waslam wuu sii socday ilaa uu ka degay daarta abu ayuub alansaari dhinaceeda fatasaa'al markaasuu su-aal dadka weydiye isweydiye wuxuu yidhi ayu buyuuti ahlina aqrab meesha markuu istaagay wuxuu yidhi ahalkeenna dadka aan u soconno ahalkeenna ah waa ansaare guryahooda gurigeen noogu dhow ilan cabaar baa la soo socay nebiga sal ly slm wuu daalan yahay inteen noogu dhow aan lugaha dhigannaa buu yidhi fa qaala abu ayuub bay u gashay wuxuu yidhi ana nabiy allah ana ya nabiy allah anaa ugu guri dhow haadihi daari wa hada baabi waa tan daarteeda albaabkaygana waa kan fanazla fi daarih nebiga sal lla lay waslam marka daartiisu marka ku degay waqad warada fi kutubi الsiirati waxaa ku soo orora kutubta siirada ah ana zucamaءa alansaari taطalacuu ila istidaafati الrasuuli sal اlla alay waslam nimanka madaxda ah ee ansaar ka dhashay inay u hanqaltaagaynin nebiga sal lla ly slm marti sooraan oo nin walba uu ku fakerayay inuu gurigiisa keeno fakulamaa mara biaxadihim dacahu linuzuuli cindah mar alla qof kasta oo iyaga ka mida markuu nebiga sal ly slm ku yimaado saa ay isu gacan dhiibaan oo layse salaamo nin walba wuxuu leey ya rasuul allah tafadal cindii fakana yaquulu lahu markaas wuxuu lahaa nebiga sal lla lay slam dacu naaqata fainaha ma'muura hashayda sii daaya way amran tahay ha socoto fa fabarakat markaase waxay arumatay calaa baabi abi ayuub abu ayuub gurigiisa albaabkiisa hortiisay meeshay markaa fadhiisatay wa kaana daaruhu taabiqayn abu ayuub marka gurigiisana wuxuu ka koobnaa laba dabaq qaala abu ayub alansaari abu ayub alansaari hadlaya wuxuu yidhi lama nazla calaya rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wasalam markuu rasuulka alla igu soo degay fii beyti gurigayga anoo jooga fi sufl nazla fi sufl wuxuu degay nebiga sal lla alay slm dabaqa hoose waa laba dabaq dabaqa hoose ayuu degay wa ana wa ummu ayuub fi lculuw anigay xaaskayga um ayuubna dabaqa sare ayaan degnay faqultu lahu yaa nabiy allah waan la hadla waxaan ihi nebi allow biabi anta wa ummii aabbahay hooyaday baan kugu furtaaye inii la akrah wa ucadim an akuuna fawqak yacnii anugu waan kohanayaa wayna ila weyntaa run ahaantii in aan korkaaga ahaadee dabaqa sare aniga aan dego adoo nebi alla ahna kan hoose aad degta way ugu adag tahay wa takuuna taxtii adna hoostayda aad ahaatay waa laga wanaagsan yahay fadhar anta fakun fi lculuw adiga kor aad oo dabaqa sare aad an hoos aan degay ah wananzil naxnu fanakuuna fi sufl annagana hoos aan degna oo hoos aan ahaano marka faqaala marka wuxuu nebiga sal lla lay slm ya aba ayuub ina arfaqa bina wabiman yakshaana an nakuuna fi sufli اlbeyt innaga waxaa noo wanaagsan iyo dadkana soo booqanayaba inaan daabiqa hoose ahaano marka nebiga sal lla ly slm wuxuu ku xisaabtamaya dad fara badan inay u imanayaan oo ay soo booqanayaan oo ay guriga soo dabooleen afar labatanka sac aanay ka dhammaanayn markuu yihi daabiqa sare nin imanaya zuwaartu way ku adkaanaysa inaan kor aadno soo degno kor aadno maantana idinkana aan wadda idinka dhigno saa idiin marno oo laydin jiiro waxaa wanaagsan buu yidhi innaga iyo dadka imaanaya waxaa noo wanaagsan daabiqa hoose inaan degno abu ayuub wuxuu yidhi marka qaala falaqad inkasara xibun lana fiihi ma weel uu biyo ku jiro oo aan leenahay ayaan kala jabay buu yidhi ilan guriga ilan dabaqa saran wuu degan yahay biyahana waad garan kartaa guryaha habkay u dhisan yihiin gurya ma ahayn sidaan eh, si magaleh ma ahayn guryo baalmakuuti iyo eh, ka dhisan iyo caleemo ka dhisan bay ahayd marka waxaa biyahaasu halis u yihiin inay markaa kasoo tifqaan oo nebiga sal alla alay wasalam dushiisa iyo dadka meesha jooga marka biyuhu ay ku daataan wuxuu yidhi markii biy waalkaa uu jabay faqumtu ana wa ummu ayuub biqatiifatin lana ma lana lixaafun hayruha nanshifu biha alma'a takhawufan an yaqdara cala rasuuli اllahi sala alla alay wasalam minhu shayin yudiih wuxuu yidhi anigi umu ayuub waan istaagnay waxaan qaadanay mara yar oo wax kaloo de guriga noo yaal mayan jirin oo mara la ysku daboole xitaa qadiifadda unbaa noo tiil kadibna waxaan bilownay inaan qallajinay biyihii inagoo ka baqaynay biyihii inay ku difqaan nebiga sala allahu alيyه wasalam kadibna nebiga sal lla ly slm dhib marka uu dareemo waqad afaadat riwaayaة bnu sacdi ana maqaamahu bidaari abi ayuub sabcaةu ashhur riwaayad riwaayadda ibnu sacd uu wariyey waxay faa'iidaysay nebiga salى اllahu عalيه wasalam inuu guriga abu ayuub alansaari uu deganaa toddoba bilood uu deganaa meeshaas ayuu deganaa raximahu اllahu radia allahu canhu ardaa waa tan geeridiisa dambe ay ahayd abu ayuub isagoo da-ah markii la dagaal baa jira u aaday xaggaay meesha e, qustantiniya oo maanta turkiya ah qabrigiisana meeshaasuu maanta ku xabaalan yahay ninkaa marka taarikhtaasuu ka tegey wuxuuna ahaa ninkii nebiga sal allah alay waslam markaa marti sooray inta inaan gudbin lafdiga ah ee haddana soo maray uu nebiga salى اllahu عalيه wasalam uu leeyahay dacwuha fainaha ma'muura iska daaya hashan ha socote eh way amran tahay marka la leeyahay dabcan lafdiga isaga ah sida muuqata hadda aan aragnay sirat ibnu hishaam ayaa lagu wariyay iyadoo wax sanada aanay lahayn makaazida muuse bn cuqba uu wariyey isaguna wax sanada ma sheegin labadoodana waxa ay tilmaamaan oo la sheegaa ibnu caa'id ninka leeyahy saciid ibn mansuur labadoodaba ariiqa cataaf ibnu khaalid bay ka wariyeen isagana waa nin saduuqa oo laga wanaagsan yahay cadaafna wuxuu ka wariyay isaguna sadiq ibn musa ibn cabdillahi ibn zubayr sida bidaayada markaa ku qoran waxay kaloo culimmada ay tilmaameen sanadku inuu daciif u yahay sanadkan isnaadka xaakim ee albidaaya wanihaaya ku jira sanadkiisu inuu daciif yahay ibrahim ibnu sarma ayaa ku jira ninkana waa sheekh oo xadiidkiisu muctabar iska ahun keliya maxamed sulayman xaalkiisa markaa lama yaqaan ibnu sacd isaguna sanadka uu ku wariyay waxaa ku jiray alwaaqidi baa ku jiray sanad kalena uu ku wariyay oo mucdal markaa ah bayhaqi baa isna wariyay sidai ku sugan albidaaya wanihaaya wadada uu marana waxa ay saciid ibn mansuur nafsu cutaaf ibn khaalid baa ku jira xadiidku marka eh, cabdullahi ibn zubayr iyo xadiidka anas ayuu marka ku xoogoobaya darajadiisu marka xasan ligayrihi bay gaaraysaa marka waa tan asaniidda asaniid xadiid eh, dacu naaqata faina ma'muura maxamed isxaaq sanad ma wato muusa ibn cuqba sanad ma wato saciid ibnu mansuur dariiqa buu ka wariyey oo cutaaf ibn khaalid oo isna uu ka warina sadiq ibn muusa isna uu ka warin cbdullahi bn zubayr sida bayhaqi uu wariyey maxamed bn sacdna waxaa ku jira alwaaqidi maxamed bn waa kan labadoodana meesha ay mareen waa la og yahay xaakimna wadadaa maray bayhaqina wadadaa calaa kullin marka xadiidka la kabkabo xasan ligayrihi buu noqdaa waa xadiid marka la xujaysan karo oo hadalku marka waa sax baan leenaha biidn illahi subxana wa tacaala waqad iqtaracat alansaaru calى sukna almuhaajiriin wa aatharuuhum calى anfusihim nimankii ansaar ahaa waxay u qorya tuurteen meeshii la dejin lahaa iyo sida loo dejin lahaa nimankii muhaajiriinta ah nafsadoodana way ka hormariyeen fanaaluu min aلhanaaءi اlcaظiim aladi khallada dikrahum calى mari الduhuur aladi khallada dikrahum calى mari الduhuuri wa tataali اlأjlaal waxa ay gaareen marka ammaan aad iyo aad u weyn oo runtii xuskooda waa la nooleeyey taariikhdu intay soo jireen aheedo ajaashu isbedbedelaysay waa kan qur-aanka ilahi subxaana wa tacala uu ku sheegay id dakara allahu ma'haratahum fi qur'aanin yatluuhu nnaas ilaahay marka wuxuu ku sheegay nimankaa sida ay walaalahood ay nafsadooda ugaga hormariyeen qur'aan baaba lagu sheegoo la aqriyay waa tan ilahay leh waladiina kuwii tabawa'uu daaray degay dheh addaara daartii madiina degay waliimaana iimaankana degay iimaankana guri ka dhigtay min qablihim iyagoo hortood intaynan muhaajiriinta aanay madiine aanay aadin yuxibuuna ansaartaas waxay jecel yihiin man duul bay jecel yihiin haajara ilayhim iyaga usoo hijrooday oo oh, muhaajiriintii walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim laabayaashoodana xaajatan mima uutuu wax alle wixii la siiyey dan markaa kama laha wayuhiruuna calaa anfusihim nafsadoodiiba ka hormarinayaan walow kaana bihim khasaasa gaajo daranba ha hayse eh waman yuuqa shuxa nafsih qofkii nafsadiisa lix jecladeeda la ilaaliyana fa ulaika hum almuflixuuna kuwaasaa liibaane qur aankaabaa lagu sheegay qolyahan waa tan si gaara ah loo xusay waan ogaan doonnaa marka la gaaro masalada eh, fasalka labaad ee bilaaban doona berri haddii ilaahi subxana wa tacala yidhaahdo mu'aakhaadkii amaba walaalayntii la walaalayay muhaajiriin ansaar oo institution aad iyo aad u qiimo badan ah raagay oo jira oo ilaa haddana dadku ay fahmi la'yihiin ilaa allahuma qofkii islaamka fahmay mooyaane waan ogaan doonaa nimankii mu ansaar waxa ay sameeyeen iyo soo dhowaynta ay soo dhoweyn walaalahood aad bay usoo dhoweeyeen xitaa waxaa la sheegaa sabab nusuul hadihi اlaaya nin ka mida muhaajiriinta oo wuxuu wuxuu cuna markaa la in ay martiqaadeen dad ansaara ay martiqaadeen oo guriga inta la geeyey kadibna cuntadii ay u diyaariyeen inay siiyaan raashinkii ciyaalka loogu talagalay bay meesha usoo dhigeen markaasi haddana faynuustiina damiyeen si markaa isaga dhigaan inay la cunayaan oo kale yacni waa tan allah subxaanah wa tacala wayuthiruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa walaaltinimadan waxay dhab gaartaa marka nafsadaada shilin adigaad u baahantahay markaad iska jirtid boqol dollar baad haysataa adaa u wada baahan konton jar oo nin kaleoo dhibaataysan baa jira nin kale oo aan afur haysan baa jira intaasoo kumaankun oo barakacday baa jirta markii heerkaa la gaara ayaa waxaa la dhihi karaa qofkaasu tabawa'u daara waliimaan walidalika qur-aanka tacbiirka u adeegsay eliquency buu wataa aad buu u xeel dheer yahay wuxuu leeyahay tabawa'uu waxay degeen addaara daartii madiina waliimaana iimaankana way dhex degeen ka waran iimaanka la rabay inuu adiga ku dhex dego ayaad adigu dhex degtay waa meesha ugu xeel dheer ilikuwansi ahaan luqada marka loo baxo waqad ahnaa rasuulu اllahi sala اlla alay slam cala alansaari hana'an cadiima ilaahay subxaana rasuulka sal alla alay wasalamna ansaarta ammaan aad iyo aad u weyn buu ammaanay muxuu yidhi faqaala lowla alhijratu lakuntu imra'an min alansaari anuu hijrada muhaajir iga dhigtay mooyaane haddaanay hijro jiri lahayn waxaan noqon lahaa nin ansaarta ka mida ah. idinka idin kamid noqon lahaa hadalladiisa waxaa ka mid ah walow salakat اlansaaru waadiyan aw shicaban salaktu waadiya alansaari aw shicabahum haddii ansaaru ay tog raaci lahayd oo waddo ka dhigan lahayd amaba waraq ay waddo ka dhigan lahayd waa laba buura inta udhexaysa anigu waxaan raaci lahaa waddada ay ansaaru ay maraan dadka kale bimacnaa xagga hadday ka baxaan oo wax alla wixii ilaahay subxaana wa tacaala abuuray intay isbiirsadaan oo waddo agga xaggaa maraan ansaarna ay waddadaa ay qaado meesha ansaar marta un baa raaci lahaa bimacnaa anigu waxaan ku manhaj ahay ku mabda ahay ku brograam ahay oo marnaba aana laga saari karin qorshahooda nimanka ansaar la leeyahay inuu nebiga sal alla alay waslam kelmadda u yihahda kelmad sahlan maaha walidalika cali bn abi aalib marka la leeyahay fadligiisa marka la xusayo maxaa lagu sheegaa waxa fadliga ugu weyn la sheega waa maxay nebiga sal lla alay slm inuu yidhi ana minka wa anta minii anuguna adiga qayb kaa mida baanahay adigana waxaa tahay qayb aniga iga mida waa fadliga ugu weyn cali bin abi talib marka loo sheego idan nabiga sal lla ly slam maanta wuxuu leeyay anigu waxaan isku tirinayaa inaan ahay nin ansaarta ka mida magacaa hijrada unbaa i raacay mooyaane haddaanay hijro jiri lahayn soo maha maanta ansaartaa lagu tirin lahaa marka fadli intaasaa ugu weyn waana niman si gaara loo ammaanay axaadiida kusoo ororta waxaa ka mid a ansaar oo la jeclaadae iimaanku ka mid yahay ansaar oo la nacaana waa marka buغd اansaan waa نifaaq waa munaafaqnimo weli dad baa ka dambeeya run ahaantii almadina munawara marka loo laabto dad baa ka dambeeya nebiga sal اla alay waslam wuu tilmaamay wuxuu yidhi markii uu la hadlayay jaabir isagoo guurdoona uu yidhi ma iska soo fiirisa gabadhii aan kuu diray fa inna fii cuyuni alansaari xiwar markuu leeyahy nabiga sal alla alay wasalam waxaa la sheegay dad indha yarin inay yihiin berigan meesha aan aan joognayn waan arki jirnay dad leh ansaar baan kasoo soo jeednaa oo runtii weli nakhwadii iyo karamkii iyo shajaacadii iyo wanaaggii iyo khayr jacaylkii waa lagu hayaa biidn illahi subxaana wa tacala dad aad u fiican walidalika isbarbar dhig xitaa makal mukarama dadkii tegey iyo almadiina munawara marka markaad tegtid buuqeeda iyo dhibkeeda iyo eh, madax xanuunkeeda iyo mid wax isdaba iyo dad adigu raba inay ku dardaraan raba ayaa jooga fii xiin markaad tega almadiina munawara waad degaysaa dad degan waad dareemaysaa meesha nebiga sal laga hordhigto inuu inay tahay waad dareemaysaa meel ansaaru ay ku nooleed inay tahy meel dadkii deganaa ay ahaayeen ahlu iimaan ahlu karam ahlu atha intuba inay ahaayeen waad dareemi kartaa marka xitaa waxaad dareemi kartaa inkastoo ahlu maka ay isdifaaci ay leeyihiin innaga ma yihiin annagoo dad khayr badan baan ahayne baqaaya alxujaaj way dadka markay xajka yimaadaan aan laaban oo meesha baasboorada meelaha intay cunaan meesha fadhiisa kuwaasaana xumaynaya bay yidhaahdaan ma way isdifaacayaan iyaga xitaa laakiin taa waa xaqiiqa runtii jirta almadina munawara la mid maaha meelaha kale way ka duwan tahay wa kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam yusallii xayثu adrakatu الsalaa markaan masjid lama hayo meel alle meeshii ay salaada ay ku haleeshay ayuu ku tukanayay ثuma amara bbinaءi اlmasjidi fi arضi kana fiiha nakhl ligulaamayn yatiimayni min bani najaar kadib nabiga sal lla alay slm wuxuu faray in la dhisa masjid masjidkana waxaa laga dhisay dhul timir markaa dhul timireed oo timir fara badan ay ka baxday dhulkaa waxaa iska lahaa laba wiil oo agoomo ah oo reer bani najaara ayaa iska lahaa waqad ishtaraaha rasuulu اllahi sal lla alay waslam nebiga sal ly slm wuu ka iibsaday marka waxay yidhahdeen ya rasuula allah ma masjid baa ka dhisaysaa waan ku siinay nebigana wuxuu yidhi la ila bthaman inaan la baxan mooyaane kadibna muqaabil buu siiyey uu kala wareegay wa qaama almuslimuuna bitaswiyatiha wa qadci nakhiiliha wa safu اlxijaaraةa fii qiblati اlmasjid muslimiintuna waxay bilaabeen dhulkii inay simaan wax alla wixii jiri timireed oo meesha ku yaalna inay marka jaraan oo shafaan wax alla wixii dhagxaan oo meesha ay ka oriyeenna waxay dhigeen qiblada masjidka ayay marka dhigeen wamaa acdama suruurahum wa hum yacmaluuna fi binaa'ihi warasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yacmalu ma hum wahum yartajizuun maxaa ka weynin badan farxadda maalinka ay muujiyeen iyagoo nebiga sala allahu alay wasalam ay kala shaqaynayaan dhismaha masjidka rasuulkana uu la shaqaynayo iyagoo markaa tixdaa tuuranaya oo markaa geeraarkaa sheegaya maxay leeyihiin allahuma inahu laa khayra ila khayru alaakhira fansur alansaar walmuhaajira gaaraarkaabaa marka lasoo celcelinayay ilaahu khayr ma jiro ilaa khayrka aakhara mooyaane ilaah waxaad u gargaartaa ansaar iyo muhaajiriinba nebiga sal alla alay slam hadalkaaba marka soo celcelinayay baxarka uu ku yimid ama tixdan ay ku timid marka la miisaamo waxaa lagu magacaabaa habkay isu saaran tahay rajzi baa lagu magacaabaa rajziguna waa baxarka ugu sahlan ee qof kastoo gabay bilaabay marka uu ka bilaabo marka nebiga sal alla alay wasalam habkaaba ayuu masjidkii marka asaaskiisu sidaasuu ahaa waa la diyaariyey xitaa waxay riwaayadka muujinayaan qubuur baa meesha ku tiil oo mushrikiintii hore ee dhintay marka ay ku aasnaayeen meesha ku xabaalnaayeen nebiga sal alla alay slm marka wuxuu faray meesha in laga saaro waa laga saaray qubuurtii wax alla wixii timira waa la jaray wax alla wixii dhagxaanan horay baa la dhigay nebiga sal alla alay slm shaqadana waxbuu ka hayay xitaa waxaa la sheegaa inuu xitaa dhagxaanta wax ka qaadayay oo dhammaan meesha inta la tegay oo hawshii markaa la qabtay walilahi alxamd habkaasu markaa masjidku markaa ku dhismay oo ficlanna marka masjid la dhisayo haddii dadko dhan nin walbaba aanu la iman saamigiisa iyo awooddiisa haddaanu gelin juhdigiisa haddaanu gelin runtii masjid ma dhismayo maaha wax idaara iyo gruub gaara oo laleeyahay iyaga keliya ayaa u xil saarana ma jirto nin walbaba waxaa loo baahay qaybtiisa inuu ka guto oo dowrkiisa uu guto oo hawshii markaa ku beegnaed uu qabto kadibna ilaahi subxaana wa tacaala tawfiiqda inta dambaysa isagaa keenaya waqad banaahu awala biljariidi ثuma banaahu biاllabani bacda alhijrati biarbaci siniin ugu horeyn nabiga salى اllahu عalيه wasalam markuu dhisayey wuxuu ka dhisay geedkan baalmakuutiga ah ama caleemahan ma aragtay timirta iyo wixii la mida kadibna wuxuu ka dhisay nabiga salى الlahu عalيه wasalam bulukeyta ama jaajuur waxaad dhihi lahaydba hijrada kadib biarbaci siniin afar sano kadib yacni marba marxaladda marka lagu jiray wa kanat اlhijraةu qaasiyata alwaqi calى اlmuhaajiriin raggan soo hijrooday intan marka masjidkii habka loo dhisay wey masjidku marka waa noo harsan yahay faahfaahintiisa kow number labo institutionka labaad ee walaalaysiinta ee muhaajiriin ansaar waxay noo harsan oo kale arrinkii saddexaad oo ah heshiiskii lala saxiixday jaaliyaadkii kale meesha deganaa ee isugu jiray jewish communityga meesha deganaa ahaa nimankii marka yahuudda ahaa iyo nimankii ansaarta amaba waxaan ula jeedaa kristaanka ahaa oo nasaarada ahaa meesha deganaa intuba waa qaybta dambe oo soo socota biidni illahi subxana wa tacaala waxaan rabnaa marka inaan tilmaanno laba qodob oo muhiima ah ayaa nagu soo socda qodobka koowaad nafsiyaadka iyo dareenka cusub ee ay waajaheen saxaabatu rasuuli lahi sal alla alay wasalam kadib markii ay soo caga dhigeen dhul aanay u baran horena aanay u oqoon maxay farqii ay kala duunaansha ay dareemeen waa mid arrinka labaad qofka markii meel aanu oqoon uu ku cusub yahay culturkii wax walbaba marka ay different yihiin aanay isku ekayn o isku mid ahayn markuu yimaado maxaa looga baahan yahay tii baan u gudbaynaa biidn illahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay kanat alhijratu qaasiyata alwaqi cala almuhaajiriin hijradu waxay ahayd mid aad iyo aad ugu daran muhaajiriinta yacni dhib weyn baa soo gaaray waqafa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam biاlkhaswarati fii suuqi maka nebiga sal اla alay slm wuxuu istaagay meesha oo ku taal suuqa maka qaala markaasu wuxuu yidhi kelmad buu yidhi wallaahi inaki lakhayru ardi illaahi wa axabu ardi illaahi ilaya lowlaa anii ukhrigtu minka ma kharajt markuu la hadlayaa wuxuu leeyahy waxaad tahay dhulka ilaahay meesha ugu khayr badan dhulka ilaahay meesha laigu jecel badan yahay haddaanay dadkaaga isaari lahayn nama baxeen waa la isaaray xusuuso xadiidkii bad-ul waxyi ka hadlayey markii waxyigii aayaadkii ugu horreeyey ay soo degeen kadibna waraqa caaisha ee khadiijo intay kaxaysa waraqa bin nofel ay u geysay oo in adeerkeed ahaa oo nin eh, nasraani ahaa cibriyadana wax badan ka yiqiin kitaabkoodan wax badan ka aqriyey hadalku yidhi waa maxay lowlaa ana yani waxaan ka xumahay haddaan laytanii kuntu jadcan ama jidcan nin dhalinyar haddaan ahaan lahaa biri id yukhrijuka qowmuk marka lagu saari doono nebiga sal lla lay slm ma filayn marka markaasuu yidhi awa mukhrijiyahum may saarayaan nimanka maalin oo ila daba taagan maxamed alamin maxamed asaadiq oo wax kastoo la keenay anigu in lay hormariyo miyaa lay saari doonaa wamukhrijiyahum haa buu yidhi maxaa yeeley lam yaأti axadu bimili ma jiئta bihi ilaa cuudi qof kasta oo la yimaaday fariinta adiga maanta ad xambaarsantaha sidid adiga qof kastaoo la yimid waa la saaray buu yidhi marka waddadii dadkii hore ay maran umaad maraysaa buu yidhi marka nebiga sal اla alay slm aad bay ugu adkayd runtii inuu meesha ka baxo maxaa yele waa masqaط الra's meeshuu ku dhasho wey maxaa yeele meeshii e, aabayaashii kaabir can kaabir ay deganaayeen waa meeshii nebiga sal alla alay slam uu ku guursaday awal zawaaj waa meeshii marka uu noloshiisao dhan ahayd waa meeshii awal waxyi uu ku soo degay saddex iyo toban sano wuxuu usoo taagnaa kelimatu laa ilaha illa allah baa la sugayay hadda ogow fatradan oo dhan makal mukarama intii la joogay hal shay un baa laga shaqaynaya laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah fahamkeeda ayaa laga hadlayay weli ilaa hadda intaan kitaabkaanu soo heyna lagama hadlin ayaa zinada ka hadasha maxaa lagu samaynaya qofka markuu zinaysto weli kamaynaan hadlin qofka marka uu xada maxaa lagu samaynaya weli lagama hadlin axkaam tiro badan oo xitaa salaadii la xiriirta intuba waxay iman doonaan laga bilaaba darsiga berri soo socda biidn illahi subxana wataala alcahdi almadani marka la gaaro saddex iyo tobankaa sane waxaa laga hadlaya laa ilaha illa allah idan tawxiidku waa muhiim sharaacida inteeda kale toban sano un laga hadlay oo weli dhammaystir dhammaystirahay maxaa looga hadlay saddex iyo tobankaa sane maxaa xooga loo saaray maxaa yale kelimatu laa ilaha illah markay sugnaato oo qofka uu fahmo maxaa buriye kelimaddan qofku muxuu islaamka ku galaa muxuu islaamka uu kaga baxaa buriyaasheeda maxay tahay kelimatu laa ilaha illa allah maxay ka kooban tahay laa ilaaha illa allah waxbay diiday ila allahun waxbay sugtay ilaa uu ka fahmo muqtadaha kelimadda ay keenaysa ilaa qofka uu ka dhamiyo sideeda uu ula falgalo qofka muslim taama ma noqon karo walidalika caaisha waxay leedahay markii ugu horraysay haddii ay soo degi lahaayeen aayadaha ah khamrada ka taga dadka waxay leeyiin khamrada kama tegi karno zinada ka taga kama tegi karno laakiin maxaa qalbigoodii waa la cufay waxaa laga buuxiyey iimaan waxaa laga buuxiyey tawxiid waxaa loo sharxay markii qalbigii waataan soo tilmaanay qaacidadii ay dhihi jireen culimmada التkhliyة qabla التaxliya intaadan meesha degan horta adigu xarxaaro markii qalbiga nadiif laga dhigay oo ilaahay kayrkii laga saaray oo hal ilaah keliya loo dacayeeyey markii qalbiga ilaahay keliya lagu xeray markii qalbiga iimaan iyo khawf iyo rajo laga buuxiyey markii istustuska iyo shirkiga laga saaray uu qalbigu saafi uu noqdo ayaa waxaa la yidhaha hadda alla ilahay qalbigu wuxuu diyaar u yahay in wax alla wixii khayroo la keena markaa laga buuxin karo ama rajulu mutashaakisuuna fiihi markuu noqdo intana uu ka baqayo nin inuu markaa uu leeyahay intana weli fulan baa ii jeeda intana qofkaana ii jeeda roobkana hebel buu ka raadinaya owlaadna hebel buu weydiisanaya calalna meeshaan ugu xihan tahay qabriganna wuu dul xoomaya qof isaga dhanba yacni mutashaakisa oo intaa qof ay ku dhegantaho kontan ilaah samaysay qofkaasoo kale maantana haddaad ku aqrisid aayat الzina taxriim الzina ama aayat taxriim الkhamr ama aayat taxriim الsariqa intuu ima gelayaan lakiin markuu qofka noqda salaman nin u hoggaansan lirabi اlcaalamiina jala wacala marka un ba wax loo sheegi karaa wacalaa kullin maka saasay ahayd wuxuu leeyahy marka kaatibka laqad waajaha almuhaajiruuna min makata sucuubata اkhtilaafi اlmanakh waxay muhaajiriintii ka soo hijrooda maka ay waajaheen yacni sucuubata اkhtilaafi اlmanakh jawiga milyowgii isbedelay environmentigii isbedelay deegaankii isbedelay Eh, wixii ku yimid dhibtii xambaarsanaa ama dhibki u xambaarsanaa ayay waajaheen faalmadinatu haddaan ka hadalno baldatun ziraaciya waa dhul beeraad tuqaطi araadiha basatiinu annakhl dhulkeeda waxaa daboolayo o dhan beero timir timira wa nisbat rutuuba humiditiga iyo qoyaanka madiine ay leedahana fii jawiha marka laga hadlay jawigeeda aclaa min maka maka waa ka sarreeya marka waqad usiiba alcadiidu min almuhaajiriina alxuma in fara badanoo muhaajiriinta ka mida ah, waxaa ku dhacday xumad baa qabato qandhaa ku dhacday minha abubakr oo kale wa bilaal fa kaana abubakr marka abubakr markii ay xumaddu ka badato ida akhadat اlxuma markii xumaddu ay qabato uu nafta u yaabo yuquul wuxuu dhihi jiray marka kulu mri'in musabaxun fii ahlihi wاlmowtu adnaa min shiraaki naclihi isaguna markaa tixdaa buu sheegi jiray qof walbaba wuxuu ku waabariisa ahalkiisa iyadoo mowdkana marka uu kaga dhow yahay kabtiisa ilankeeda buu dhihi jiray bimacnaa wuxuu jeclaystay inuu maanta uu dhex joogo uu ka soo dhex tooso gurigii uu marka kusoo barbaaray meeshii uu deganaan jiray dhulkii marka uu ku dhashay buu jeclaan lahaa marka xumadda markii aad iy aad u qabatay marka waa qabtay wax lagu magacaaba home sig baa qabtay wa kana bilaalu ida aqlac canhu اlxumaa yarfac caqiiratah bilaalna markii cabaar marka la dhuujiyo oo in yar xumadu xumaddu aad aad u gubto in yar marka la faydo oo noocan maa xumadu ay ka tagto intuu madaxa kor u qaado ayuu wuxuu dhihi jiray alaa layta shicrii gabaygan buu tiinin jiray alaa layta shicrii hal abiitanna laylata biwaadin wa xawliya idkharun wa jaliilu alaa layta shicrii hal abiitanna ma baryayaa laylatan ma dhici kartaa biwaadin tog inaan baryo wa xawlii hareerahayguna ay ahaadaan idkharun wa jaliilun labadaa geed oo markaa maka aad aad ugu bixi jira mar unma ka soo dhex toosi karaa wey wahal aridan ma arooraya yowman maalin miyaha majana miyaha majina meesha laleeyahay biyahana ma is arki karaan maalin un meesha jooga wahal yabduwana lii shaamatun atafiil maalin un ma arki kara labadaa meeloo shaama yani wuxuu ka wadaa meelihii uu marmari jiray buu tirinayaa uu leeyahay mar un ma aragta aragta markaad cabaar qurbaha ku raagtaan nin walba wuxuu iska jecelyahay meeluhu marmari jiray boocbooc iyo tiitiinkii inuu arko iska jecelyahay marka nin walba wuxuu leeyahay maalin un ma dhici kartaa meeshii inaan aado dabcan waa haddii qofkii boocbooc iyo tiitiin soo arka wey marka howlahan waa cajaa'ibteeday lahayd waana waxyaabaha ma aragtay nebiga sala alla alay wasalam iyo saxaabadiisii marka ay la kulmeen faأkhbarat caaئishaةu radia allahu canha rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam caaisha arrinkii bay rasulka sal ly slm u sheegtay waxay tiri rasuul allah bilaalna waxaasaa haysta abubakrna arrinkaasaa haysta saxaabata rasuli lahi sal alla alay wasalam home sig baa ku yimid waa jawigii baa ku adkaaday meeshii inay deganaadaan way ku adagtah faqaala marka wuxuu yidhi allahuma xabib ilayna almadinata ka xubina makata ashad ilaahayo madiinana jeclaysii sidaan maka u jecelnahay si ka daran wasaxixhumaa ilaahu caafimaad sii wasaxiixaa dhe ilahu caafimaadkeen wabaarik lana fii saaciha wamuddiha ilaahu suuskeeda iyo madaalkeedana raashinkeedana noo barakee wanqul xumaaha ilaahu xumadeeda iyo qandhadeedana intaad rartid fajcalha biljuxfa meesha lagu magacaaba gee naga fogee nebiga sal s ducadiisana waa la aqbalay markaabay saxaabata saxaabatu rasuuli sal ly slm meesha ay qabatimeen ogow meesha ay deganaayeen dhul wuxuu ahaa maka almukarama dadka deganaa dad waxay ahaayeen xoola dhaqato ah almadina munawara dadka deganna waxay ahaayeen dad eh, markaa beere oo markaa beero leh labada jawi isku mid maaha meelna rutuuba ka jirto humiditigeedu aad buu u sarreeyaa meelna rutuuba kama jirto madiina munawara qabowgeeda markuu qabowgeeda aad iyo aad usii daraado xitaa jirkaa ku dildilaacaya oo qofka markuu kuleylkeedu uu aad u daraadana qofka san oo hanfiba intay kugu timaado qofka sanku dhiig ka keenaya isku jawi maaha marka way qabatimi waayeen jawigana aad buu marka uga adkaaday walidaalika xitaa qur-aanka wuu muraaceeyey daryeel gaara la siiyey aayadaha qur-aanka soo degaya xataa aayadaha dadka maka deganaa maadaama xoola dhaqata ay ahaayeen ayaduhu way gaagaabnaya uma nadar uma cabas uma ayaduba gaabay maxaa ninkan ari iyo geel iyo lo baa sugaysa marka ma taagnaan karo marka waa inaad ku tuurtid suu u dhaqaaqo laakiin ninkan beeralayga oo iska degan yahay meel u socda markaa male yaa ayuha aladiina aamanu idaa tadaayantum bidayn waa iska wadaysaa maantao dhan aayad kaloo dheer baa ku dul aqrinaysaa maxay xataa qur-aanka wuxuu muraaceeyey waxaa daryeel gaara ah la siiyey xataa habka aayaduhu ay usoo degayaan maka arag aayaduhu dhan waa gaagaaban yihin madiina marka la joogin aayadduhu waa dhadheeryihin maka marka la joogo dadka waxaa laga saxayaa case gaara madiina munawara marka la joogo dadka waxaa laga saxaya social issueska iyo political issueska focuska la saaraya waana jawiga uu qur-aanka marka ilaaliyey waana arrin marka ahamiyaddeeda leh wa qaala marka wuxuu yidhi nabiga sal alla alay wasalam allaahuma amdi liasxaabi hijratahum ilaahu asxaabtayda hijradooda u dhammaystir walaa tarudahum calaa caqaabihim ilahu gomadooda ha ku celinin ilaahu dad say usoo hijroodeen ka dhig oo ha ka yeelin dad markaa intay meeshii markaa jeclaadaan amaba u maaragtay u hiloobaan meeshay ka yimaadeen dib u laabtay ilahu ha ka dhigin kadibna ilahi subxaana wa tacala ducada nebiga sal lla ly slm uu aqbalay laqad tagallaba almuhaajiruuna cala almushkilaati alcadiida muhaajiriintii way ka adkaadeen mushkilaadkii tirada badnaa ee ku yimid wاstaqaruu fi lardi fi اlardi اljadiidati muqallibiina masaalix alcaqiidati wa mutطalabaati اddacwa waxayna ku sugnaadeen dhulkaa cusub iyagoo mar walba hormarinaya caqiidada maslaxadeeda masaalixda interestiga caqiidada iyo dacwad waxay u baahantahy yani bimacnaa waxaa laga yaaba qofka in lagu diro hawl hawshaa ay aad iyo aad u adag tahay amaba ay ka hor imanayso maslaxadaada gaarka ah mar walba maslaxat alcaqiida maxaa diinkan dan u ah maxaa dacwadan dan u ah maxaa inaga dan inoo ah haddaan nahay muslimiin taasuu qofka marka priority ka dhigaya waxaa kale soo maha cala aljanib xaggaas ku baarkin garaynaya qolyahan marka hantiday lahaayeen iyo maalkooda iyo dadkooda iyo xigaaladooda iyo wax alla waxay lahayen o gadaal bay kaga soo tageen wa fii nafsi اlwaqti arrinka wuu soo dhaafay nafsadooda xataa halis gashay psycholojiyan bay u xanuunsadeen oo jawigiibaa ku adkaaday wa maca dalika waxay hormari masalaة alcaqiida waana waxa loo baahanya arag marka maanta nimankan diimaha faafiya ee evangelista ah ama mubashiriinta ah yani waxaad arkaysaa nin oo mutacalima intaa wax soo baranayay ayaa wuxuu ka dhex ka tegaya hantidiis oo dhan waxaa loo diraya meel fog oo africa oo malaria ay ka jirto oo gaajo ay ka jirto oo shuxun min almaa'i biyaba meesha aan oolin maalmuu meesha taagnaanaya saddex sano uu soo joogaya afar sano markuu kanaa-is uu meesha ka soo dhiso intaasoo qof uu soo dhufsado dad fara badan oo tansiirka uu soo geliyu soo laabanaya oo nasaaro ka dhigo markuu soo lumiy lumiyuu soo laabanaya fiixin ninka muslimka maanta ay ku adagtay hadii ilahay dartii maaragtay hawshaan usoo gudo ilaahay dartii khayrkan usoo sheeg ilaahay dartii hawshiisa u dha waxa lagaya inuu yidhaahdo maanta waan sameyn lakiin berri hawlkala kala dayacan inuusan markaa hormarin ilaa marka diinka uu ka helo heer ilaa aan ka gaarno inaan nafsadeenna iyo maalkeenna u hurno biamwaalihim wa anfusihim ilaa laga gaaro yacni diinkan ma baahayo diinkan waxaa lagu soo lagu soo gaaray naguma soo gaarin for granted ma ahayn laakiin wuxuu soo maray dhib buu soo maray dhibkaa dadkaa ay soo mareen haddaan maantana loo marin diinku wuu adkaanaya marka inuu baaho waxaana loo bahay nafhur fara badan marka in la sameeyo bal saarat alhijraةu waajibaة عlى kuli muslimi linusraة الnabiyi wa muwaasaatihi bالnafs hijraduse waxay noqotay mid iyadu waajib ku ah qof kastoo muslima si uu nebiga sal اله عليه waslm u garab taagnaado ugu hiiliyo iyo nebiga sal اlه عليه waslm markaa uu muwaasaad ugu sameeyo xagga nafsadiisa xatى kana fatxu makata hijradu marka way socotay waajib bay ahayd sanadkii koowaad kii labaad kii saddexaad fatxu maka sanadkii sideedaad baa marka la gaaray fatxu maka markii la gaaray hijradu marka way istaagtay maxaa loo joojiyey liأnna sababa alhijrati wa mashruuciyataha nusraة الdiini wa khawfu اlfitnati min alkafiriin maxaa yeelay sababta loo hijroynaya waxay ahayd oo loona sharciyeeyey diinkan in loo gargaaro baqdin iyo in laga baqo ama laga baxsado fitnadan dadka mushrikiinta kufaarta ay wadaan wاlxukmu yaduuru maca cilati xukumkani ciladiisu la wareegaya wa muqtadaahu marka muxuu noqonaya ana man qadara calى cibaadaة اllahi fi أyi mawdicin itafaqa lam tajib calayhi اlhijraةu minhu waila wajabat arrinka marka wuxuu noqonayaa qofkii kara inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala ku caabudo meesha uu joogo waa sidaas oo hijro waajib markaa kuguma aha haddii laakiin ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa ay kugu adkaato hijradu marka waajib bay noqonaysaa idan waxaan leenaha maka waxay noqotay ardullah fatxu maka markii la gaaray muslimiintaa furtay nebiga sal lla ly waa tan uu soo galay way noo iman doontaa iyadoo faahfaahsan cajaa'ibtii meesha ka dhacday waata dadkii xumeeyey uu yidhi idhabuu fa antum tulaqaa laa tahriiba calaykum اlyowm oo uu yidhi maxaad iga filaysaan waa tii nebiga sal iska cafiyey cafi ballaaran marka uu fidiyey laga bilaabo waqtigaa dhul muslim bay noqotay oo ilaahi subxana wa tacala lagu caabudayo oo shirkigii aan meeshii aanu jirin wax alla wixii asnaam waa tii la burburiyey idan waxaan leenaha laga bilaabo waqtiga idan hijradu marka way istaagtay meeshaasay marka ku istaagtay waxaan u gudbaynaa masalo kaloo muhiima oo innagana khusaysa dadkeenan meesha degan wa min hama qaala almawridiy hadda wuxuu yidhi alxukmu yaduuru maca cilatihi qaacidadan waa qaacida usuuliya oo bimacnaa shay marka wax la xukumayo cilada keentay yacni haddii ciladaas maanta la helo xukumka wuu jiraa beri haddii la helo wuu jiraa saadam haddii la helo xukumka wuu jiraa konton sano kadib haddii ciladu ay taaganta xukunkuu jiraa boqol sano kadib ciladu hadday taagan xukunkuu jiraa ciladii baa lawaayo xukunka waa baxaya idan mithaalka noogu dhow waa maxay maxaa keenay hijrada cillaa jirta oo ahayd dadkun inay cibaadada xor u noqon waayeen soo maha cilladii way baxday xukunkiina wuu baxayaa haddii marka maanta innagoo meeshan joogna ama meel kastaba joogna cibaadadeen xor aan u noqon weyna waxaa taagan xukumkii qofku waa inuu ka hijrooda xorriyad baad u heshay waxaad ku khasbantahay inaad joogtid maxaa yeele cilladii marka ma taal qaacidadu marka waa sidaan wuxuu leeyahy marka wa min hama qaala almawardi ida qadara calى idhaari اddiini fii baladi min bilaadi اlkufr qofka hadduu karo inuu diinkiisa ku muujisto beled buldaanta dhul ka mida dhulalka gaaladu ay leedahay faqad saarat اlbaladu bihi daara islaamin dhulkaa wuxuu u noqday daar islaam buu u noqday faaliqaamatu fiiha afdal min alrixlati minha inuu ku nagaado ayaa ka fadli badan inuu ka tago inuu ku nagaada ayaa ka fadli badan inuu ka tago oo ka guuro limaada lima yutarajaa min dukhuuli gayrihi fi lislaam rajada laga qabo in dad kale isaga hayrkiiya islaamka ay soo galaan rajada weynayn la weyneynaya darteed ayaa waxaa haboon meeshaas inuu dego aanu ka tegin hadalkan marka markaa dib ugu laabano maawardi waa dadka asiyaasa sharciya aad iyo aad marka uga hadlo waxaan u baahannahay inaan maanta taxliilino cadadka maanta la sheego dadka yurub jooga iyo america iyo australia dadka maanta waafidiinta ilaa soddon milyan buu kor u dhaafay weli ixsaa'iyaadka maanta idiin sheegay waa mid qadiima laba sano ka hor aan meel ka helay laga yaaba haddii dib hadda loogu laabto in intaa uu ka badan yahay cadadka cadadkan ilaa iyo hadda waxaad moodaa muddada oo dhan dadku inayan mustaqiriin aan ahayn lama sugna gaar ahaan bulshadeenna soomaaliyeed bidaat waxayna haysaa waxa lagu magacaabay cadam istiqraar ma sugnin oo waxaad arkaysaa maantana intaa la taagan yahay berina masar baa ilmihii loo dirayaa waa laga soo kaxaynaya suuriya suuriya laga soo wada hadda ingiriiska aad moodid ard almaxshar inuu noqon doono meesha dadka lagu soo kulmin doono yowma alqiyaama waa la sii wadaa dadka un meesha waxaa ka soo baxay dhibaatooyin waaweyn kow ninka soomaaliga ah wuxuu noqday iska roga afarta kumi uu shaqshaqay oo habeen iyo maalin usoo taagnaa ama taxi ha ka keeno ama waardiye ha ka keeno ama meel un maaragtay si un ha ku keeno boqol kun laba boqol markay noqoto islaantii ciyaalka markuu ku dhoofiya lacagtii ismanjaata way iscunaysaa isagoo eber u laabanaya haddana waa isbuuxinaya haddana mar kale waa iskaari keenaya haddana meel buu soo dhigaya waa soo noqonaya wuxuu noqdaa marka nin isagu iska roga ah oo meel inta geeyo kadibna soo noqdo sha'nigiisao dhan saasuu noqdo hadihi waxda alamr athani ciyaalkii waxaa ku dhacay dhibaatooyin aad iyo waaweyn oo nafsi ah ilmaha meeshan aad ka kaxayso norwijiga in yar ka bartay xagga markaad geyso lahja misriya cabaar tuurtuurtay haddana markaad wadday shaamiya cabaar tuurtuurtay haddana ingiliishka aad kusoo celisay luqa aad ugu soo hagaagtid markaa ma laha iskuolkii markuu laba sana meeshan ka dhigtay xagga markaad geysa laba sana uu ka dhigtay xagga markaa geysa haddana wuu wareeray bal waxaaba hadda kasii daranba markii meesha uu tago oo uu qaan gaaro oo meesha uu joogo dadkii meesha deganaa oo nin walba way kaga dhegtay inuu yurub un maanta lugta soo dhigo ayaa waxay leeyihin adoo meesha ka yimid oo baasboor canadian wata ama baasboor norwegian wata ama british wata miyaad meeshaan fadhiisanaysaa ilmihii waxaa laga yaabaa intaa kun aad ku bixisay oo dadaalka aad gelisay inuu haddana soo kala fireeyo uu soo laabto dad fara badanna dhibaatooyinka marka ku yimid waxaa ugu wacan kow duruuftaas waxay leedahay asbaab keentay waxaa ugu wacan kow iyadoo runtii mujtamac innagu markii meesha aan nimid cadadkeenu aad buu u yaraa laga bilaabo markii dhibtu ay wadan dhibku waddanku ka bilowday siddeetan iyo toddobadii ilaa ay hadda oo dadku markaa ay qixitaanku ay soo bilaabeen laga bilaabo ilaa waqtigan yani waxaad moodaa soomaalida inaan la mid ahayn bakistaanka inaan la mid ahayn hindida hore meesha u timid inaan la mid ahayn turkida meeshaan yurub hore u iman jiray waa aad baan ugaga duwanna kadib dadku aad bay marka u yaraayeen waaxid اثنain ثaلaaثa arbaca cadadku u yaraa laakiin maanta cadad waxaa la maraya aanan caadi ahayn haddii norway ilaa dhowr labaatan kun ay marayaan oo ingiriiska intaasoo cadad aan la qiyaasi karin uu marayo oo meel kasta maanta aad tagtid minimum numberkaa ka qaban kartid shan shan markaa eh, kun uu noqon karo cadadkan tirada badan waxaa loo baahan yahay in dadku inay isbarogaraam gareeyaan waa la ogyahay inaan la bixin kii baxana wuu soo noqonaya inuu soo noqonaya waxaa muujinaya mar wuxuu bixi doonaa markuu basaboorka helo hadduu run sheegay muu baxo basaborka intuusa soo dhicin markuu baxana wuu kuusoo noqon doonaa kii shan sana maqnaada wuu soo noqon doonaa kii sharikad furta wuu soo noqon doonaa soo longaba qofka bahalkan uu wato basaborkan uu wato waxna lagu aqriya ma naqaan eh waa soo noqnoqonayda arrinka hadduu sidaa yahy waxaa loo baahanya marka inagana inayna mustaqbalka inayna lumin dacwadan ilaahay subxaana wa tacaala meeshana keenana waxaa naloo keena ujeedo aan ka run sheegno dadkan meesha deganna in loo sameeyo brogram loo sameeyo hadda markaad aragtid dadka degan bakistaanta hore u timid yacni maanta niqaabaad waxay leeyihiin looyarisa niqaabaad waxay leeyihiin adiba ah oo dhakhaatiira waxay leeyihin madaaristooday leeyihiin waxay leeyihiin jaamicaadkooday leeyihiin way ishabeeyeen oo maanta waxaa laga yaabaa ninka bakistaaniga ah ee degan ingiriiska ama degan meel uun markay case uu soo galo arrimahooda iyagaa kala tuurta wayna yaqaaneen meeshay mari lahayn fiixi ninka soomaaliya ilaa hadda ma degana maan xaggana wuu jiraa intan wuu jiraa waxaan leenaha marka qaacidadan maawardi uu sheegay maaha aayad maaha xadiidna maaha qofka wuu diidi kara wuuna qaadan karaa laakiin maawardi waqtigu noola waqti meeshan ka dhow maaha wuxuu tilmaamayaa qaacida innagana qusaysa horena culammada uga hadleen hadday suurtagal noqoto inaan meeshan masaajideenna aan dhisanno suurtagalna ay noqotay in meesha inaan ku tukanno ciidaheenna aan ku ogno oo duruusteenna ku akrisanno oo danaheena aan ku fushanno haddiiba suurtagal ay noqoto waxaa loo bahan dadku inay meesha u dareemaan meeshan inay degi karaan haddii ay adkaato marka cibaadadii baa lagu diiday ma tukan karti baa lagu yidhi waajibaadkii lagu diiday markaana waajib nagu noqonaysaa mahma xataa hamsuun sana aan deganaano oo konton sana aan deganaano boqol sana aan deganaan in meesha laga dhaqaaqo waa waajib idan waxaan leenahay alcilatu alxukmu yaduuru maca alcila cilada haddii lahayo xukumkuu jira cilada haddii lahay waan xukumku barbaxaya idan waxaan leenahay marka waxaan u baahannahay in programming la sameeyo in iskuulo islaamiya la helo in ay muslimiintu ay yeeshaan meelo markaa u gaara waxyaabahan ku dadaalna waxaa ka mida ah, ilaa hadda waxaan dhaafi laanahay tallaabta saddexaad hadda hilib xalaala iyo meel qabri qof lagu aaso iyo waxaan masjid baan dhaafi lahana waana wax fiican runtii iyada laftarkeeda xitaa waa wax aad iyo aad u qurux badan in la helo hilib hilib xalaala hilibka anagu baan raadin un keliya dadka dajaajkooda iska cunaan hilibka xalaasha in la helo waa wax aad iyo aad u qurux badan maqbara islaamiya in la helo waa iyo wax qurux badan haddaad moodaa in dadku markii ay dareemeen inaan meesha laga dhaqaaqin masaajid uun t v gaad geshid masjid gurigii aad aada joogtay ninka kusoo garaac masjid inagoo dhan masjid bay nagaga dhigtay waana arrin la rabay in la sameeyo labaatan sano ka hor mawduucna lagu dhaqaaqay ahayd waan daahnay waana la og yahay ilan annaga la mihin mujtamacaadka kale mujtamacaadka waa naga duwan yihin bakistaanta kale eh, way soo mareen dhibaatooyinkan xitaa waxay kaloo noo raacyen waxaa ka mid a beri qolyo imaama oo imaamyo ah meel aan la fadhiisanay waxay yihahdeen dabcan waxaa la sheegay soomaalida iyo dumarkooda siday jilbaabka ay u xiran yihiin iyo raggan dhallinyarada masaajidda caamira iyo howlahaasoo dhan hadallada yidhahdeen waxaa ka mida waqti baad u baahantihin inaad qaadataan waqti qaata cabbaar markaad joogtaan idinkaa arki doona annaga konton sanaan soo joognay kontonkeedan sana waa is ilaalinaynay qamiiskayga dabadheerahan xertaa buu yidhi haddaan bakistaan ahay islaanteyda sida u arkay inay xijaab ii tahay ii qaadataa lakiin idinku waqti baad u baahantihin wa ficlan ninkaa waxaad moodaa inuu nadaro dheer oo runtii la taaban karo uu tilmaamayo oo ah innaga hadda jiilkii labaad jiilkii koowaad baa hadda kii koowaad baa hadda madaxa soo qaaday labaatan jirada meeshaan joogo waa dadkii eighty sevenkii ama eighty ninekii amaba ninetygii meeshaan ku dhasha markii waxaad arkaysaa dadka aan luusgaraynayno oo da'yarta inay cadadkooda aad aad u badan cadad aad iyo aad u badan oo waxaad ka waraysataa magaalada markii wiigeendiyada la gaaro ilaahay subxaana wa tacala ceebtaan ha asturo arrin sahlan maaha fii ninka bakistaaniga cadadka ule aad u yaryahay maxaa keenay maxaa yeelay markay meesha lugaha dhigeen bay brograam ku dhigeen ilaa mubarmajiin aan noqonno oo brograam la taaban kara meesha aan la nimaadno innagana weligeen mustaqiriin ma noqonayno maalinna xaggaasaan jirayna maalinna intaan jirayna owlaaduna waa dayacmaysaa innagoo dhanna waxaan noqonaynaa dad markaa aan brograam aana lahayn waa la gartay dadku inay wada baxaan wada baxaan dib aan loo soo laaban waa la gartay inaan la bixin waa la ogyahay duruufta waddanka haysana waa la ogyahy o subxana wa tacala ha ka qaado laakiin mar arrinka hadduu uu sidaa yahay waxaan u baahannahay in aan brograam la nimaadno meeshan ilahay laguma caabudi karaha danteena soo kuma qabsan karna ha soo meel amni lagu haysta maaha hawsheena aan wadano ummadda ha loo sameeyo waxaa wixii brograam ay u baahan tahay oo dad meel ka soo wada jeeda aan noqonna interestigeena guud aan ka wada fikarna maxaa inoo dana waxaa inoo dana ilahi subxana watacala halli gelin waxaa inoo dana inaan innaga aan badbaadno waxaa inoo dana inaynaan milmin oo diinkeenna iyo taqaaliiddeenna aynaan ka dhex bixin wax wanaagsanayd oo sharciga waafaqsanayd taasaa inoo dana laakiin dannooma aha wixii xagga yiil oo aan na soo qixiyay inaan meeshan keenno danna nooguma jirto wixiina soo kala eriya in haddana soo xambaarno danna nooguma jirto wax alle ixintii aan isku qabna iyo eh, wax alle wixiina dhex yiil inaan haddana soo xambaarno dan nooguma jirto dan waxay noogu jirtaa inaan hore u soconno taasuuna diinku yahay biidn illahi subxana wa tacaala idan wuxuu leeyahay ninka kan xaaladda haddii la gaaro lima yutarajaa min dukhuuli hayrihi fi lislaam idan sababtaan meesha u joogna ma inaan keliya innaga keliya iskaytirayno isku mashquulna miyaha maaha waxaan meesha u joognaa bulshada nagu hareeraysan islaam bay u baahantah waad arki doontaa nebiga sal ly slm markuu madiina munawara qodobadiisa keliya masjid markuu dhisay mu'aakhaadna uu sameeyey qodobka saddexaada ugu muhiimsan ee dastuurka uu qora wuxuu ahaa sida loola dhaqmi lahaa dadka ku hareeraysan bulshadan aan la deganna oo waddankana iska leh oo cadadkoodu intaa la eg yahay yacni waa inaad la timaadad siyaasad la taaban karood kula dhaqantid siyaasadaada waa inaad noqoto in waxa aad tahay ee caddaha oo ah qof muslima diinkiisu uu sidaa yahay qof muslimoo diinkuiu sidaa yahay shaqada aad qabanaysa inay cad caddahay hawsha aad gudan karta inaad caddahay wuxuu kaaga baahanya inaad fahamtid waxa adiga uga qadimi karta in la fahmo in mashruuca ugu weyn aan la hortegi karin inuu yahay dacwatullah dadkan in diin loo sheego dadkan way way ooman yihiin hadda waxaa laga yaaba guriga kugu dhow markaad garaacdid inuu iska degan yahay qof baa'iso depression uu hayo oo meel uu ka bilaaba aanan lahayn lakiin maanta aad tirahdid annaga muslimiin baa nahay baan u soonnaa afurka waxaabaa la cunaa intaasoo saacadood baa la sooma salaada baa la tukadaa kitaab yar markaa siisay waxaa laga yaabay inaad badbaadaysid xadad intaa la eg waanay jarribeen walaalaha hawshan u quma ee khayraadka albaabada dadka garaaca markii ay jarribeen waxaa u soo baxay cadad fara badan oo aad i aad ugu baahan waxaan maanta xambaarsannahay ilaahay subxaana wa tacaala bariis waa noo heli karay oo waxaan cunno waa noo heli karay oo dhul barwaaqo ah oo khayrays khayraada ilaahay subxaana wa tacala naga keenay waxay lanoo soo qixiyey hadaf baa meesha ku jiraan isleeya hadafkana waa maxay in islaamkan la xambaaro laakiin haddaan annaga isku mashquulsanna mutaqawqiciin calaa dawaatina oo aynan arkayn mashaariicdan ina sugaysa iyo hawshan baaxadda lina sugaysa inaan arkayn oo nin maanta inaga naga mid aanu dhihi karin waxaan sabab u noqda laba ruux baa soo islaamtay oo innagu isku mashquulsannahay waxay la tahay ilahi subxaana wa tacaala hawshii uu noo diray inaan marka gabnay wain tatawallow yastabdil qowma hayrakum uma laa yakunu amhaalakum ilahi subxana wa tacala isaga yidhi waxaadna ogaataa waqtigii wax la ilaalin jiray dadkeenan eh, ahlu safiinat salaadka ah oo waddanka wax lagu soo barbaro wax lasoo tusto si waan sii soconnaa haddii kii shalay la keenay meeshan iyo gabadhii shalay meeshan la keenay maanta ay labaatan jirsadeen oo mu'tamaraadkii meeshan bilowda labaatan sanaba gaaray jiilka koowaad waa sii barbaxaya jiil cusub baa soo socda cala aqal aan dhaxal siino wax aad aad u qurux badan say isu guursan lahaayeenoo wanaaga oo aan la tusin brograamyadii aan meesha kala nimid say u wada shaqayn lahayn oo la tuso waxaa annaga jawaabka ku siidan aan meel aan dhigno maxaa yeele waxaan haysan hadday faa'iida lahaan lahaayeen waddankeena ku barwaaqoobi lahaa innagaa amni ku heli lahayn innagaa meeshayna ku degi lahayn innagaa sharaf yeelan lahayn waxa aan sharafta ku weyno no honor no dignity intaba aynaan hayn waa waxa jaabka noogu jira ilaa quluubtana la sifeeyo qalbiga wax markaa wanaagsan ma soo gelayo وعندما دون عندما دون التاريخ في khiلافة cمر بن الخطاب رضي الله عنه markii taariikhda la qoray kalendarkan islaamiga hadda ad arkaysaan waxaa la qoray waqtigii khiلaafaة cمر بن الخطاب marka la qoray taariikhda في khiلaafaة cمر بن الخطاب اتخذت منaaسaبة الهiجرة بداية التاريخ الإسلامي hijrada maalintii ugu horreysay hijrada ayaa waxaa laga dhigay maalinkii ugu horreeyay taarikhda islaamiga ah meeshaasaa laga bilaba hadda kun iyo afar boqol iyo soddon iyo googo hadda ad arkaysid maalintaasu marka bilowda marka su-aal baa marka taal hadda waxaan soo tilmaanay in yar ka hor nebiga sala allahu alيyh wasalam markuu meesha soo galay inay ahayd rabiic alأwal hijradan waxay ka bilaabataa taarikh kalendarku wuxuu ka bilowdaa muxaram buu ka bilowdaa maxaa isbedelay lakinahum akharuu dalika min rabiici اlأwal ila اlmuxaram laakiin dib baa loo dhigay rabiic اlأwl meeshii laga dhigi lahaa bay waxay ka dhigeen muxaram maxaa keenay liأna ibtidaء alcazmi cala alhijrati kana fi lmuxaram maxaa yeeley go-aanka marka la gaaray oo ahaa in la hijrooda ayaa wuxuu ahaa bishii muxaram marka waxaan leenahay muxaram safar rabiic اlأwl marka laba bil ka hor buu go-aanka marka ahaa id baycaة اlcaqabaةi الثaaniya waqacat fi aثnaءi di اlxija baycat lcaqabihii labaad eena soo maray waxay dhacday bishii dulxij bartankeedii wa hiya muqadamaة الhijra waxayna gogoldhac ama hordhac u ahayd hijradii fakana أwalu hilaali istahla bacda الbaycati wاlcazmi calى الhijrati hilaal الmuxaram bishii ugu horreysay ee bilatay ee coratay bacda albayca iyo kadib markii go-aan lagu gaaray in la hijroodo bishii muxaram bay ahayd fanaasaba an yujcala mubtada'u taarikhi اlislaami waxaa munaasab marka noqday in laga dhigo meesha mabda'a ama meesha laga bilaabi lahaa tarikh اlislaami fanaasab waxaa munaasab noqday an yujcala mubtada an yujcala taariikhda muxaram in laga dhigo mubtada'a taarikhi اlislaami taarikhda islaamiga marka meesha uu ka bilowdo idan waxaan leenahay kalendarka islaamiga ee ka bilowda muxaram safar rabic lah rabic الthani jamaad ulula jamaad aلthani rajab shacbaan ramadan shawal dulqicda dulxija labiiyo tobanka biloodba waa waxaa waqtiga ayaa la taariikheeyey waqtigi cumar bn khadaab waqti abubakr ma ahayn waqti cumar bn khadaab cumar bn khadaabna wuxuu tixgeliyey eh, uu ka bilaabay almuxaram maxaa yeeley waqtiga go-aanka la gaaray ayaa wuxuu aha almuxaram idan intaa socdaal baa lagu jiray intaa tabaabashaysi baa lagu jiray marka waxay ku tirsan yihiin dakhil hijra huna wabillahi towfiiq